alxamdu lilaahi rabb اlcaalamiin sala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi wasalama wabacdu qaala alimaamu malik raximah اllah can cabdillaahi bni yaziida ana zayda abaa cayaashin ahbarah anahu sa'la sacd bn abi waqaasin can ilbaydaa'i bisulki faqaala lahu sacdu ayatuhmaa afdal qaala albaydaa fanahaahu can dalik wa qaala sacdun samictu rasuula اllahi sala allahu alayhi wasalama yus'alu can ishtiraa'i tamri birutab faqaala rasuulu اllahi sala allahu alayhi wasalam ayanqusu الrutabu idaa yabis faqaaluu nacam fanahaa can dalik qaala maalik kulu ratbin biyaabisin min nawcin xaraam hada alxadiid huwa min axaadiiث اlbaab الsaabiq wa huwa fi الnahyi can bayci اlmusaabanati wa fi hada sanad cabdullahi bnu yaziid waqad sabaqa ana zayda abaa cayaashin akbarah anahu sa'la sacd bn abi waqaas hada zayd abu cayaash sa'la sacd bn abi waqaasin radia allahu canhu can lbaydaa'i bisulk yacni can bayci albaydaa'i bisulki wa qaaluu almaqsuudu bilbaydaa'i ashaciir wsulku qaala alimaam alazhari xabun bayna alxindati washaciir walaa qishra lah ka qishri shaciir fahiya kalxindati fi lmalaasati وكالشعير في برودته وطبعه فكأن السلطة نوع من الحنضة وإن لم تكن حنطة نوع بين الحنطة والشعير فهذا زيد أبو عياش سأل سعدا عن بيع الشعير بالسلطة هل فيه ربا إذا كان بينهما تفاضل faqaala lahu sacdu ayatuhmaa afdal waqowluhu afdal yacni ayatuhumaa akharu fi lkayli aw fi lwasni walaa yaqsid alfadla bimacna aljawda wainamaa yacni الزiyaadة أyatuhmaa أkharu fi اlkayli أw fi اlwasni إida biica sultu biاlbayضاء faqaal albayضاء yani الshacيir أkثar kaanaa albaa'ica yabiicu saacayni min ashaciir bisaacin min asulki fanahaahu can dalik liana hada min bayci aljinsi bijinsihi aw binawcin binawc aw bayci الnawci biالnawci bاtafaadul wahada laa waqaal sacdu samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama yusأl can ishtiraaءi tamri biruطb ishtiraa atamri biruطb bayc ruطbi bitamri wاruطb huwa التمر الذي لم يصل إلى حد الجفاف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس هذا سؤال lama su'ila nabiyu sal allahu alayh wasalam can ishtiraa'i tamri birutab sa'al ayanqusu rutabu idaa yabis wa hada fiihi kalaam yaquul abu cumar hada fiihi qowlaan awala صلى الله عليه وسلم قال أينقص الرطب إذا يبس فهل هذا السؤال استفهام يستخرج النبي صلى الله عليه وسلم الجواب عن المسؤولين يقول أبو عمر هذا لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهل أن الرطب إذا يبس ينقص ففي الرطب فيه ماء فإذا جف قل وزنه فإذا هذا شيء لا يمكن أن يجهل عنه وبناء على ذلك هذا ليس استفهام وإنما المعنى التقرير يقررهم أن الرطب إذا جف ينقص alaysa yanqus hada lmacna ayanqus ruabu idaa yabis wlma'naa fi taqriir alaysa yanqus ruabu idaa yabis faqaaluu nacam fanaha can dalik liannahu ida kaana fi lma'aali yanqus famacnaahu al'aan xasala baycu alrabawiyi bijinsihi maca tafaaq بجنسه مع التفاضل وإن كان الرطب والتمر الآن متساويين لكنهما بالنسبة للمآل يزيد أحدهما على الآخر لأن الرطب إذا يبس ينقص عن التمر فهذا يدل على أنه لا بد من اتحاد الكيل أو الوزن في بيع التمر بالتمر وفي بيع lakin ida kana xaduma yanqusu cindaha aljafaaf falaa yasixu hada albaycu liana hada bimahaabati tafaadul qaala maliku kulu ratbin biyaabisin min nawci xaraam whada laysa fi ruطbi wاtamri faqط bal yatacadى dalika ilى bayci kuli ratbin biyaabisin min jinsi fain hada ayda fihi tafaadul أيضا فيه تفاضل فلو بعنا مثلا ذرة رطبة بدرة يابسة كيلا أو وزنا فلا يصح هذا وهو حرام لأن فيه التفاضل طيب هذا الحديث فيه أن سعد رضي الله waa asulta min nawcin waaxid yajcalu asulta wاlbayضaء saa'ir min nawcin waaxid walidalika laa yajuuzu baycu cadhima biاlaakhar bitafaadul wahada fihi khilaaf fabacdu ahli اlcilmi yaraa ana asulta jinsu wاlshaciiru jinsun aakhar fabaycu axadihima biاlaaakari bitafaaduli laa shaya fiihi liannahumaa jinsa haakada yaqulu alimaam shaafici qaala ashaafici yajuuzu baycu alxintati bishaciiri mutafaadilan wakadalika aduknu walurzu wاlduratu wاsulku kulu hadihi اlashyaa هذه الأشياء أصناف مختلفة يجوز بيع بعضها ببعض إذا اختلف الاسم واللون متفاضلا إذا كان يدا بيد وهذا قاله أحمد وإسحاق أبو عبيد ثم ذكر أبو عمر دليلا للإمام الشافعي في jawaazi bayci asulti bishacir dakara xadiid cibaada bn samid wa fiihi wاlbura bالshaciir wالshaciira biاlburi yadan biyadin kayfa shiئna fahada yadul calى ana albura wالshaciir jinsan wakadalika aلsultu wالshaciiru jinsan ayb ma jaءa fi اlmusaabanati wاlmuxaaqala qaala malik can naafic can cabdاllahi bni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama nahaa an lmuaabana naha can اlmusaabana wاlmusaabanatu baycu اthamari wاlmaqsuud bthamar aruطb baycu athamari wahuwa aruطbu btamri kaylan كيلا وبيع الكرم وهو الزبيب لا وهو العنب bizabibi kayla hadihi hiya almuzaabana baycu ruطbi bitamri bilkayl aw baycu alcinabi bizabibi lmujafafi kayla hada muzaabana hada يسمى بالمزابنة في عرف الشرع ولا يجوز ولا يجوز لأن هذا aljinsi biljinsi bitafaadul laa yajuuz ayib hadihi hiya almuzaabana walmuxaaqalatu ikhtalafa ahlu lcilmi fi tafsiriha kasiira faqaala bacdu ahli lcilmi almuxaaqalatu min alxaqli وسيأتي سيأتي في هذا الحديث الذي بعد هذا تفصيله قال مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن مولى بن أبي أحمد وهذه أسماء مرت بنا كثير عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالثمر في رؤوس النخل مثل الحديث السابق والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة كراء الأرض بالحنطة فإذا المزابنة خاصة ببيع الرطب بالتمر أو ببيع العنب بالزبيب كيلا والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة هذا تفسير هل هو تفسير مرفوع أو تفسير أبي سعيد الخدري راوي الحديث قيل هذا وقيل هذا وعلى كل إذا كان هذا التفسير من أبي سعيد الخدري فراوي الحديث aclamu bimacnaah walidalika laa budda min alictimaadi calى tafsirihi liannahu maadaama anahu rawaa hada alxadiida fahuwa adraa bimacnaahu bitafsirihi walidalika qaala abu cumar aqalu axwaalihi in lam yakun marfuucan fahuwa min qowli abi saciid alqudri waqad ajmacuu ana man rawaa shay-an wacalima makhrajahu sullima lahu ta'wiiluhu liannahu fahima makhraja qowl fiihi fahuwa aclam ayb qaala abu cumar ajmacuu calaa ana kula maa laa yajuusu ilaa mihlan bimilin annahu laa yajuusu minhu kaylun bijuzaafin walaa juzaafun bikayl waljuzaafu huwa alkimiya alatii laa tuclamu miqdaaruha kaylan walaa wasnan qaala liana fii dalika jahla almusaawaati walaa yu'manu maca dalika atafaadul walam yaktalifuu ana bayca alkarmi bizabiib wاruطbi bالtmri almucalaqi fi ru'uusi الnqli wzarci bاlxindati muzaabana ila ana bacdhm qad samaa bayca alxindati bzarci muxaaqara bacdhm yaqsu almuzaabanata bاhimaar wayaqsu اlmuxaaqalata bالzuruuc fayaquul bayc اlxindati bالzarci aladi lam yajifa bacdu yusama bilmuxaaqala walahaa tafsiiru aakhar fahada tafsiiru min atafaasiir fi lmuxaaqala ayb qaala abu cumar واkتلف أهل العلم في تفsير المحاaقلة فhذا qول من أقوال أهل العلم اlcilm ومنهم من قال كراء الأرض بالحنطة هذا أيضا تفسير من تفاصيل أهل العلم في المحاقة كراء الأرض بالحنطة قالوا ومعنى كراء الأرض بالحنطة في تأويل الحديث كراؤها بجميع أنواع الطعام على اختلاف أنواعه فلا يجوز كراء الأرض bishayin min aطacaam sawaaءn kaana mima yakhruju minha wayusracu aw min gayri dalika min saa'ir sunuud alimaamu maaliki fasir almuxaaqalata bikiraa'i اlardi bilxinta laakin yuwasicu adaa'irata aydan fayaquul laa yajuuzu kiraa'u اlardi bishayin min aطacaam sawaaءn kaana hada طacaamu mima yanbutu minha wayakruj aw kaana طacaaman jaa'iza xataa qaal laa yajuusu kiraa'u اlardi biاzayti walaa biاlcasali walaa bisinni fakullu طacaam aw kullu shayin yu'kal laa yajuusu kiraa'u اlardi biha hada tafsir imaam malik fi lmuxaaqala yaquul inahaa baycu aw kiraa'u اlardi bikulli ma yu'kalu wayuطcam sawaء kana mima sayakuju minha أو مما هو جاهز الآن حتى قال لا يجوز كراؤها بشيء من العسل أو من الزيت أو من الصمن وقد وسع تفسير المحاقلة لكن الشافعي يقول معنى المحاقلة هو كراء الأرض بجزء مما يخرج منها ليس هو جاهزا الآن ولكنه سيخرج منه fayaqul maala uaajiruka aw ajartuka calayka hadihi alaraadi lakin lii ثuluثu ma yakruju minha aw rubucu ma yakruju minha aw lii ma yakruju min almakani اlfulani hada huwa tafsir muxaaqalati cinda imaam shaafici wayaquul low kana hunaka طcaamu jaahiz faqaala ana uaajiruka عليك هذه الأرض بشرط أن تعطيني هذا الطعام الذي عندك مثلا قال هذا لا شيء فيه هذا لا شيء فإذا اختلفوا في تفسير المحاقلة وسع دائرة المحاقلة الإمام مالك وضيقها الشافعي فقال هو كراء الأرض بجزء مما يخرج منها أما هو شيء جاهز من الطعام أو من الفلوس أو من الذهب أو بالفضة فلا شيء في كرائها بها bisilmamnuucu shay-an an yasta'jirahaa bijuz'in macluumin minha kathulufi warubc aw an yu'aajirahaa calaa maa yaxruju min makaanin muxayan min almajra هناك تفسير آخر لكن هذان تفسيران هما المشهوران للإمام مالك والإمام الشافعي قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقرة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر والمحاقرة اشتراء الزرع بالحنطة اشتراء الزرع بالحنطة واstikraء اlardi bilxita idan hada alahar hada alxadiid mursal yaqul abu cumar cinda jamiic الruwaat waa fiihi tafsiir اlmusaabanati wاlmuxaaqalati bitafsiirayn qaala almuxaaqalatu ishtiraaءu zarci bilxinda lianna hada baycu raqbi bilyaabis واstikraءu اlardi bilxinda lakin istikraءu اlardi bilxinda hal hadihi اlxinda hiy alati takhruju minha calى qowli shaafici aw bilxindati muطlaqan sawaaءn kaana mima yakruju aw mima huwa jaahizun alآn qala ibnu shihaab fasaltu saciida bn اlmusayab can istikraaءi اlardi bاdahabi wاlwariqi faqala la ba'sa biha laa ba'sa an ystajira bidahabi wاlfidati wاlfuluus qaala yaxyaa qaala malik nahaa rasuulu llahi sala allahu alay slam can ilmuzaabana ayb hada imaam malik yufasir almuzaabana ayda wawasaca tafsiirahaa wa macnaaha kamaa wasaca tafsiir almuxaaqala fa ataala alkalaama fii macna almusaabanati cindah qaal ina kula shayin min almuzaab وتفsير المزابنة أن كل شيء من الجزاف ونحن قلنا إن الجزاف هو كل كلية laa yuclamu miqdaaruhaa kaydan walaa wasnan walaa caddan aladii laa yuclamu kayluhu walaa wasnuhu walaa cadaduhu wa qaaluu ina khabaruhu baciid fi safxa alakhir aw fi safxa haaniya qaal laysa falaysa dalika baycan hada yumkin bacda casharati asqur hada huwa alkhabr liana kula shayin min aljuzaaf falaysa dalika baycan hada huwa alkhabaru lbaciid wa kulu ma bayna alkhabari wlmubtada huwa yuctabaru kalaaman caaridan bayna alkhabari walismi ibtiica bishayin musaman yani ishturiya bishayin musaman min alqayli aw اlwasni aw اlcadadi wadalik an yaquula اrajulu lirajuli yakunu lahu aلطacaamu اlmusabar wاlmusabar huwa almaxbuus almadmuum almajcuul bacduhu fowqa bacdin aladi laa yuclamu kayluhu min alxindati aw اlhamri aw ma ashbaha dalika min alacimati aw yakunu lirajuli silca albidaaca min alkhabط wاlkhabطu huwa alwaraqu almutasaaqitu min ashajari bilkhabطi wahuwa darb falkhabطu huwa aldarbu bilcasaa wاladii yatasaaqatu bidarbi huwa alkhabط wahadihi alawraaq taakuluha albahaa'im aw الnawى aw اlqabض wاlqabض huwa albuquul alkhadraa alatii tuqdac wa hiya khadraa wa tu'laf inbaha لا نسختان اتفقتا هذه روعة بشار من حين طيب asilcatu min alkhabati aw الnawa aw اlqab wاlqab huwa albuqul alati tuqطac wa tu'laf albahaayin aw اlcusfur wa huwa macruuf shajar yusbaqu bihi thiyaab aw ilkursuf wa huwa albuطnu aw ilkataan wa huwa macruuf bidru wa shajaratu macruufa aw ilqazu wa huwa alxariir aw maa ashbaha dalika min asilaci laa yuclamu kaydu shayin min dalika walaa wasnuhu walaa cadaduhu fayaquulu rajulu lirabbi tilka silca hada almushtari yaquulu lisaaxibi silcati albaa'ic kil silcataka haadihi binafsi aw mur man yakiiluha aw mur gayraka miman yakiilu aw zin min dalika maa yuusan aw icdud min dalika maa kaana yucaddu famaa naqasa min kada wakadaa saacan maa naqasa min kada wakadaa saacan kaan yaquul maala maa naqasa min khamsata cashara saacan litasmiyatin yusamiiha tasmiya yusamiihaa aw siicaan yadkuruhaa hada almushtari aw wasni kada wa kada ridlan maala hamsata cashara ridlan aw cadadi kada wa kada famaa naqasa min dalika facalaya qurmuhu xataa uufiika tilka tasmiya xataa ukamila laka tilka tasmiya alatii kaanat hamsata cashara saacan aw hamsata cashara hitlan hadihi tasmiya fayaquulu hadihi silca zinha aw kilha ayb ijcalhaa hamsata cashara saacan aw hamsata cashara hitlan famaa naqasa min daalika facalaya qurmuhu idaa naqasa wa saarat maala cashara siica aw arbacata cashara ridlan calaya qurmuhu xataa uufiika bitilka tasmiya xataa ukamila laka hadihi tasmiya alatii samaytuha ayb hada algurmu miman alaan min almujtama yadrimu lilbaa'ir famaa zaada calaa tilka tasmiyati fahuwa lii laakin yaquul idaa zaada shayun lii an waidaa naqasa shayun facalaya qurbu hada qama qima hada laysa وهذه هي صورة المزابنة عند الإمام مالك وهو وسع دائرة تقصير المزابنة فأدخل فيها هذه المعاملة وهي قمار محض يقول هذه الصبرة كلها إذا صارت خمسة عشر زنها أو كلها خمسة عشر ساعة ما نقص أنا أكمله ما زاد أنا هذا قمار ayb yaquul maa naqasa min dalika facalaya qurmuhu xataa uufiyaka tilka tasmiya yani xataa ukamila laka tilka tasmiya alatii samaytuha famaa zaada calaa tilka tasmiya fahuwa lii lakin aziyaada lii ana ayb hada lmushtari yaakudu hadihi ziyaada muqaabila maada uma hada lmushtari yadfac hada alqurna muqaabilu hada muqaabil laa shay fahada idanqima yaqulu admanu maa naqasa min dalika calaa an yakuuna lii maa zaada falaysa dalika baycan hada huwa alkhabar khabaru qowlihi ana kula shayin min aljuzaaf falaysa dalika baycan hakada yaquuluun wamaa baynahumaa yuctabaru kalaaman معترضا في التفسير والشرح قال فليس ذلك بيعا ولكنه المخاطرة والغرر والقمار يدخل هذا كله قمار وغرر ومخاطرة وليس من البيع في شيء يقول لأنه لم يشتري منه شيئا بشيء أخرجه هذا المشتري lam yshtari shayئa bshayin akhrajahu yani acطaahu lilbaa'ic walakinahu damina lahu maa samaa min dalika alkayli aw اlwasn aw اlcadad inamaa damina lahu shaya damina lahu shaya wa garima lahu shaya hada huwa alqima qaal walaakinahu almukaataratu waalgararu waalqimaaru yadkuluha liannahu lam yashtari minhu shayan bishayin akhrajahu min yadihi wahuwa almushtari walaakinahu damina lahu maa samaa min dalika alkayli aw alwasni aw alcadadi cala an yakuuna lahu maa zaada cala dalik fain naqasat tilka silcatu min tilka tasmiya huwa samaa hamsata cashara saacan fain naqasat fain naqasat tilka silcatu min tilka tasmiya yani naqasat min khamsata cashara saaca akhada min maali saaxibihi maa naqasa bigayri thaman hada albaa'icu yaakudu maa naqasa mimaa damina lahu lmushtari bigayri thaman yaakudu majaana walaa hibatin hada laysa hibatan min almushtari walaa hibatin طayibatin biha nafsuhu fahada yushbihu اطimاc wma kana mil hada min alأshyaaءi fadlika yadkulhu ma kana min almucaamalaati yushbihu hada fadlika yadkulhu ayضa yadkulhu اطimاc qaala maalik wa min dalika ayضa an yaquula rajulu lirajuli lahu hawb rajul lahu hawb lahu qumaash huwa fi makan yabiicu fiihi aqmisha wa hada arajul aladii yatadaahar biannahu mushtari rajul qamaar yuriidu an yuqaama yaqulu rajulu lirajuli lahu hawb yani yaqulu lirajulin cindahu hiyaar admanu laka min thawbika hada kada wakada dihaarata qalansuwatin qadru kuli dihaaratin kada wakada lishayin yusamin famaa naqasa min dalika facalaya gurmuhu xataa uwafiyakahu uufiyakahu wamaa zaada khaliil alqalansuwa hiya albaaqiya aw alkuufiya haadihi lahaa dihaara wahuwa alqumaash alculwi walahaa biطaana wahuwa alqimaash asufli hada الظهاaرة وهuو ma yظhر minha laha qmاaش والبطاnة laha qmاaش آخر فيخyط إحدى الثوبين بالآخر فتصبح طاaقية أو كوفية أو qرسوة كلha بmعنى فيقول هذه الثياب التي عندك أضمن لك منها عشرين طاaقية كل طاaقية lahaa dihaarun yusaawi masalan rubca mitrin hadihi ahiyaab alati cindaka yuqaamir hadihi hiyaab alati cindaka admanu laka bian yusnaca minha cishruuna baaqiya kulu baaqiyatin lahaa dihaaratun وkul ظihaaraة lahaa qadru kada وkada min almitri ayb hadihi alalqamish alati cindahu إida zaadat عlى hada اlqadr yaqul ana aqul ayb ida naqصat yaqul ana aqul hada mil اأwl hada mil اأwl ومن ذلك أيضا أن يقول الرجل للرجل له ثوب أضمن لك من ثوبك هذا كذا وكذا ظهارة قلنصوة قدر كل ظهارة كذا وكذا لشيء يسميه هو يسميه العدد فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيكه حتى أكمل لك وما زاد فلي هو القمار الذي مر بنا قريبا فمفهوم هذا ayb aw yaquula arajulu lirajuli admanu laka min hiyaabika haadihi kada wakada qamiisan darcu kulli daracu kulli qamiisin kada wakada تقول هذه الثياب التي عندك أضمن لك أن يخرج منها عشرون قميصا وكل قميص ذرعه كذا وكذا يعني مثله كذا وكذا طيب ما نقص من ذلك فعليه وما زاد على ذلك فلي أنا هذا التمام أو يقول الرجل للرجل له الجلود من جلود البقر أو الإبل أقطع جلودك هذه النعالة yaqulu hadihi ljuluud alatii cindaka asnacu minha nicaala calaa imaamin yuriihi iyaahu walimaamu huwa alqaalab alatii tuqطacu calayha annicaal fayaquul ana admanu laka مثلا كذا وكذا نعلا ما نقص من مئة زوج فعليه غرم هذه الجنود إذا نقصت من مئة زوج يعني من مئة فردتين من النعال فعليه غرم وما زاد من الجنود على هذه المئة فهو لي بما ضمنت لك مقابل هذا الضمان هذا أيضا ومما يشبه ذلك أن يقول الرجل للرجل عنده حب البان رجل يبيع الحبوب وعنده كمية من حبوب البان وحبوب البان نوع من أنواع الحبوب التي يؤصر منها الزيت أن يقول الرجل للرجل عنده حب البان أعصر حبك هذا يقول أنا عندي مصنع yacsiru zuyur wa hadihi alxubuub alatii cindaka acsiru laka minha kada wakada maala famaa naqasa min kada wakadaa ridlan facalaya an uciyakahu wamaa zaada fahaada kulluhu wamaa ashbahahu min alashyaai aw daaracahu yani shaabahahu min almusaabanati alatii laa tasluxu walaa tajuuz idan hadihi almucaamalaat alatii fiiha suwar min suwar ilqimaar أدخلها الإمام مالك تحت المزابنة فقال هذا كله وما أشبهه من الأشياء أو ضارعه من المزابنة التي لا تصلح ولا تجوز طيب وكذلك أيضا إذا قال الرجل للرجل له الخبر وقد عرفنا الخبر aw alnawa aw alkursuf aw alkataan aw alqabdu aw alcusfur abtaau minka hada alkhabطa bikada wakada saacan min khabaطin lkhabaطi mili likhabطihi yaqulu ana abiicu laka hada alkhabaط yumkin khabaطhu ajwad fayaqulu ana ashtarii minka kada wakada khabaطa bkhabaطin cindii aw hada nawaa bikada wakada saacan min nawan mili wafi lcusfuri wاlqursufi wاlkataani wاlqabdi milu dalik fahada kuluhu yarjicu ilaa maa wasafnaahu min almujaabana kuluhu suwarun min suwari اlmujaabanati cinda alimaami maalik waqad qulnaa ina wasaca tafsiirahaa xataa adkhala majmuucata min albuyuuci alatii fiiha algarru walxina وأma الshaafiعي fayaquul la almuzaabanatu hiya baycu الطacaami bالطacaam aw الtamri btamri aw اlcinabi bisabiibi kaylan hadihi almuzaabana وama hadihi albuyuuc alati dakrha الimam malik fayuctabaru min alqimaari walaysa min albuyuuci wala اlmuzaabanati fi shay هذا تفسير الإمام مالك لكن كان يقول المزابنة تفسيرها محدود وهو baycu athimaari alatii cala aru'uus bixubuubin mujafada wa ama hadihi almucaamalaat alatii dakara suwara kahiirata minha alimaamu malik falaysat musaabanatan cinda ashaafici bal hiya min alqimaari almuxaram هذا بلا توفيق وصلى الله وسلم على نبينا وعلى اله وصحبه وسلم